alxamdu lilah rab اlcaalamiin alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى اllahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed waxaynu ku soo jirnay kitaabkii alusul الhalaasa ama halaasat اlusul halaasat اlusul kitaabkii la odhan jiraynu ku soo jirnay waxaynu joognay halkuu markaa sheekhu yidhi walbaraa'atu min ashirki wa ahlih qaala sheekhu raximah اllah wa huwa islaamku halaaثu maraatiba waa saddex martabadood alislaam waliimaan walixsaan saddexdaa martabadood waxay kala yihiin waa alislaam islaamka iyo waliimaanu iimaanka iyo walixsaanu samafalka iyo walixsaanu samafalka wa kullu martabatin laha arkaan martabo kasta iyo nooc kastaoo kuwaa ka midi waxaa u sugnaaday arkaan ama rukniya tiirar fa arkaanu lislaami khamsatun islaamka arkaantiisu waa shan shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu اllah rukniga koowaad waa qirista la qiraayo an laa ilaaha ila allaahu ay annahu shaaniya laa ilaaha ila allahu mid la caabudaa inaanu xaq ahayn allah mooyaane allah oo quri inuu yahay ka xaq lagu caabudo wa anna muxammadan iyo qirista la qiro inuu muxammad sala allahu calayhi wasalam rasuulu llah uu ahaaday rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam wa iqaamu salaati iyo salaadda in la oogo oo salaadda la taago wa iitaa'u zakaati iyo zakada in la bixiyo oo cidda mutaysatee u xaqale la siiyo wa sawmu ramadaan iyo ramadaan in la soomo wa xaju bayt illaahi alxaraam beytka ilaahay iyo guriga ilaahay ee xurmada lena in loo xajiyo shantaa rukni ayaa islaamka u sugnaaday rukniga koowaad waa shahaadateynka shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah laba qaybood baanu laba qaybood bayna ka kooban tahay yacni shahaadadu oo waa shahaadataan waana isku rukni qura in ilaahay waxdaaniyada loo qiro oo loo ictiqaadiyo in rasuulkana sala allahu alayh wasalam risaaladda loo qiro labadaa qaybood ayay ka kooban tahay shahaadadu ka kooban tahay waana rukniga koowaad weeye rukniga labaad waa salaada in la taago oo siday tahay loola yimaado waa tiirka labaad marka shahaadataanka laga laga yimaado marka labada shahaado laga yimaadana tiirka ugu weynaanshaha badani waa salaadda salaaddaa kusoo xigta shahaadadu waa tiirarka islaamka tiirka ugu weyn tiirka labaad ee ku soo xigaana waa salaada in la oogo ama la taago tiirka saddexaad waa zakada in la bixiyo oo soo gelaysa sakaatulfitrigii iyo sakaatulmaal labada noocba zakadii bay ka mid yihiin dad gaarana mutaysta dadka gaarkee mutaystee u xaqale waa in la siiyaa iyo ramadaan in la soomo waa tiirka afraad ramadaan in la soomo bishaasina waa bil ilaahay waajibiyey oo faral yeelay soonka la soomaayo ayuu ilaahay faral yeelay marka bishaa in la soomaa waa tiirka afraad ee tiirarka islaamka ka mid a wa xaju bayt illaahi alxaraam xajka beytka ilaahay loo xajinayo guriga ilaahay waxaa loo jeedaa kacbada masaajidduna waa guryihii ilaahay iyadoo mulkigoo dhan uu ilaahay leeyahay ayaa haddana markaa masaajidda si gaara waxaa loo yidhaahdaa waa guryihii ilaahay waxaa sidaa loo yidhaahdaa sharfis la sharfayo oo laga sharfayo guryaha kale iyo amaakinta kale laga sharfaayo marka takhsiiska la khaas yeelay oo ilaahay si gaara loogu tiiriyey waxaa ku jira tashriif la sharfaayaa ku jirta xajkaasina waa tiirka afraad ee tiirarka islaamka ka mid ah arkaanta islaamka ee shanta ahi arkaanta islaamku waa shantaas shantiibana sheikhu waa inoo sheegay si duuduuban oo ijmaalsan adilada qaarkood waxay sheegaysaa shantay kulminaysaa adilada qaarkoodna waxay tilmaamaysaa qayb arkaanta ka mid a ah, qeyb kalena adilo kalaa lagu sheegaya daliilada shantaba lagu kulmiyey waxaa ka mid a ah, xadiidkii cabdullaahi bnu cumar ee bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaha ila allah wa ana muxamada rasuulu اllah wa iqaami الصalaati wa iitaaءi الzakaati wa sawmi ramadaani wa sawmi ramadaana wa xaji اlbeyt xadiidkaasi waxa uu sheegayaa arkaanta islaamka ee shanta a buu kulminaya wa kadalika xadiisu jibriil xadiiskii jibriil laftiisuna waa kulminayaa shanta tiir ee arkaanta islaamka ah waa kulminayaa oo waa wada sheegaya sheekhu wuxuu soo qaadanayaa haddaba adillo mid mid u sheegaysa wuxuu yidhi sheekhu raximah fa daliilu shahaadati shahaadada daliilkeedu qowluhu tacaalى waa hadalkiisa uu ilaahay yidhi shahida allahu anahu laa ilaaha ilaa huwa walmalaa'ikatu wa ulu lcilmi qaa'ima bilqasd shahida allahu wuxuu ilaahay qiray oo caddeeyey annahu ay ana shaana arrinku laa ilaaha ilaa huwa mid la caabudaa inaanu xaq ahayn weeye allah mooyaane waalmalaa'ikatu malaa'igtuna waa qirtay inka xaq lagu caabudaa allah oo qura yahay wa ululcilmi kuwa cilmiga u saaxiibkiina waa qireen qaa'iman bilqasd waxaa allah waxdaaniyadu u sugnaatay xaal uu allah ahaaday qaa'iman bilqasdi mid cadaalad markaa ku qumay uu ahaaday oo cadaalad ku sugan yahay ama wuxuu qiray waxdaaniyada oo caddeeyey xaaluu ahaaday qaa'iman bilqasdi laa ilaaha ilaa huwa mid la caabudaa xaqa ma aha allah mooyaane alcasiizu ay huwa alcasiizu ilaahay waa ka casiiska ee qaalibka ah ee gacan sarreeya alxakiimu waa ka xikmadda badan ee shay waliba meeshuu ku habboon yahay dhigaaya aayaddan ilaahay wuxuu inoogu sheegay tawxiidka ama waxdaaniyada iyo inuu allah markaa qiray oo caddeeyey khalqigana ogeysiiyey iyo ulul cilmiguna ay ka markhaati kaceen marka aayadda waxyaalaha laga qaato waxaa ka mid ah cilmiga iyo ehelkiisu inay fadli badan yihiin wejiga looga qaadanayaana waxay tahay wejiga looga qaadanayaana waxay tahay markuu allah sheegay inuu sidaa qiray oo caddeeyey oo uu sheegay inay malaa'igtu qirtay cidda saddexaad ee ku saddexeeyey shahaadadooda waxay ahayd ulul cilmiga kuwa cilmiga u saaxiibka ah mar haddii shahaadadii ilaahay iyo shahaadadii malaa'igta lagu saddexeeyey shahaadada ahlucilmiga waxaa laga qaadanaya ahlucilmigu inay markaa fadli leeyihiin ayaa laga qaadanaya oo cid kaloo ka fadli badani hadday jiri lahayd waa lagu saddexayn lahaa marka sidaa la leeyahayna ululcilmiga waxaa soo gelayaa rasuulladii waa soo gelayaan nebiyadii waa soo gelayaan mu'miniintii cilmiga u saaxiibka ahayd waa soo gelayaan mu'miniintii cilmiga u ehelka ahaydna waa soo gelayaan marka nebiyadi iyo rasuulladu waxay ku jiraan ululcilmiga oo waa ru'uusu ahlilcilmi ahlucilmiga kuwa ugu sii mudan ee ugu sii fadliga badan weeye iyaguna ha sii kala fadli bataane marka la yidhi waa ululcilmi lagama qaadanayo ululcilmigu inay daraja waaxida yihiin yacni magac guud ha la wada siiyo laakiin iyaguna waxay ku sugan yihiin maraatib iyo darajaat bay ku sugan yihiin ay kala sarreeyaan oo qaarkoodba kuwa kale ay ka sarreeyaan aayadda ilaahay wuxuu ku soo khatimay in mid xaq lagu caabudo aanu jirin isaga mooyaane yacni cid kale oo dhan haddii la caabudo baatil baa lagu caabudaa laga qaadanaya ilaahayna waa ka casiiska haalibkaa waana ka xikmadda badan marka aayaddan waxay culammadu yidhaahdeen waxay sheegaysaa acdamu shahaada iyo acdamu shaahidin iyo acdamu mashhuudin bihi shahaado la qiro tii ugu weynayd yacni mashhuudu bihi la qiro oo laga markhaati kacana kii ugu weynaa cid ka markhaati kacdana ciddii ugu weynayd wa acdamu shahaada wa acdamu shaahid wa acdamu mashhuudin bih wa acdamu mashhuudin bih saddexdaa arrin bay koobsanaysa shahaado la qiro waxaa ugu weyn shahaadat tawxiid shahaado ka weyni ma jirto cid ka markhaati kacda waxna waxa ugu weyn ilaahay baa ugu weyn waxaa ku soo xiga malaa'igtiisa iyo nebiyada iyo rasuullada iyo ululcilmiga kale marka acdamu shaahidna aayaddu waa tilmaamays acdamu mashhuudin bih a ta hore aan ku noqdo waxaa ku sugan acdamu shahaada shahaado tii ugu weynayd waayo waa shahaadada keliya ee laynoo sheegay in ilaahay iyo malaa'igtiisu iyo ululcilmigu intuba ay ka markhaati kaceen markaa shahaadadaa shahaado ka weyni ma jirto shay laga markhaati kacana kii ugu weynaabaa ku suganoo shahaadatu tawxiid yacni wax laga markhaati kacoo ka weyni ma jirto waa acdamu mashhuudin bih shay kaloo laga markhaati kacaa lama mansilo ahay waa ka sokeeyaa shahaadatu tawxiidka marka waa acdamu mashhuudin bih waxaa kaloo ku sugan acdamu shaahidna waa ku sugan yahayoo dee ilaahay baa ka markhaati kaco lagu bilaaba dabeed malaa'igtiisaa ka markhaati kacday ulul cilmiga oo iyaguna maraatiba oo rasuullada iyo nebiyadu ugu horreeyaan yacni marka ayaa ka markhaati kacay mu'miniinta kale cilmiga u saaxiibkiina ku soo xigaan marka wa acdamu shahaada wa acdamu shaahidin wa acdamu mashhuudin bih shahaadada markaa ilaahay oo shahida allahu la yidhi bacdu ahlicilmi waxay ku fasireen aclama wabayana waa ogeysiiyey waana caddeeyey qadaa wa qadaa wa xakamana waa ku fasireen culamada qaarkood macaanidaa dhammaantoodna waa saxoo waa u kulmaysaa shahaadada oo ilaahay saa waa xukumay cid kale haddii la caabudo baatil lagu caabuday isagoo quri uu yahay ka xaqa lagu caabudaayo waa sheegay waa og yahay waa sheegay waa bayaamiyo wacdi wa macnaaha shahaadada macnaheedu laa macbuuda bixaqin ila allah mid xaq lagu caabudaa ma aha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah mooyaane laa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudaa ma jiro ay mawjuudun ila allah allah mooyaane mid kaloo xaq lagu caabudaa ma jiro bacdu ahlicilmi bixaqin bay qadaraan oo macbuudkay bixaqin ku tacalluq siiyaan bixaqin macbuud bay ku tacalluq siiyaan bacdu ahlicilmi bacdu ahli bacdu ahli cilmina bacdu ahli cilmina xaqun bay qadaraan oo waxay ka dhigaan khabarkiiba inuu xaqun yahay macnuhu waa isku mid oo haddaad tidhaahdo laa macbuuda bixaqin ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane iyo haddaad tidhaahdo laa macbuuda xaqun ila allah mid la caabudaa xaq ma aha allah mooyaane muaddaha iyo macnuhu waa isku mid wey laa ilaaha naafiyan jamiica maa yucbadu min duuni illah ay taquulu waxaad odhanaysaa ama aquulu waxaan odhanayaa laa ilaaha mid la caabudaa xaq ma aha naafiyan jamiica maa yucbadu min duuni illaah ila allah laa ilaaha ayaan odhanayaa ama aada odhanaysaa qowl baa la qadarayaa naafiyan xaalaad nafyinayso diidayso jamiica maa kii dhammaantii aad diidayso yucbadu min duuni illaahi allah sokadii la caabudo aad diidayso ayaad laa ilaaha odhanaysaa ila allaahu ila allaahuna waad odhanaysaa muhbitan xaalaad sugayso alcibaadata lilaahi waxdah cibaadada ilaahay aad u sugayso xaalu ilaahay keligii ahaaday waxdahu ay munfaridan laa shariika lahu xaalaanu ilaahay wadaaga lahayn oo wadaaga aanu u sugnaanin fii cibaadatii cibaadadiisa la wadaagaya aanu jirin kamaa annahu laa shariika lahu fii mulkih sidaan wadaaga ugu sugnayn ilaahay mulkigiisa iyo yeelashadiisa ayaan wadaaga ugu sugnayn ilaahay cibaadadiisa wa tafsiruha aladii yuwadixuhaa wa tafsiiruhaa tafsiirkeeda shahaadada tafsiirkeeda aladii tafsiirkaasoo yuwadixuhaa caddaynaya qowluhu tacaala waa hadalkiisu allah u yidhi waid qaala ibraahiimu liabiihi wa qowmihi inanii baraa'u mima tacbuduun waid qaala ay wadkur waxaad xustaa id qaala goortuu yidhi ibraahiimu ibraahim uu yidhi nebi ibraahim calayhi asalaatu wassalaam liabiihi aabbihii uu ku yidhi wa qowmihi iyo tolkii uu ku yidhi qoladiisii uu ku yidhi inanii baraa'un mima tacbuduun anigu beri baan ka ahay mimaa tacbuduuna yacni waxaa caabudaysaan dhammaantood beri baan ka ahay ila aladii kii mooyaane fataranii i abuurtay kaa mooyaane ashyaada kalea caabudaysaan dhammaantood beri baan ka ahay oo shaqo kuma lihi fa innahu sayahdiin kaa i abuurtay oo allah ahi sayahdiini waa i hanuunin doonaa wa jacalahaa kalimatan baaqiyatan fii caqibihi lacallahum yarjicuun wa jacalahaa wuxuu ka yeelay ibraahiim haa kelmadda kelimatu tawxiid ah kelimatan baaqiyatan fii caqibih kelmad hadhaa ku ah oo ku hadhaysa cidhibtiisa iyo tafiirtiisa ku hadhaysa ayuu ka yeelay lacallahum yarjicuun wuxuu uga yeelay si ay ugu soo noqdaan tawxiidka ama shahaadada iyo kelmadda ay ugu soo noqdaan kelimatu tawxiid si ay ugu soo noqdaan kelimatu tawxiid ayuu uga yeedhay ayuu uga yeedhay si ay kelimatu tawxiid ugu soo noqdaan ayuu uga yeedhay kelmad hadhaa ku ah tafhiirtiisa oo ay shirkiga ka soo noqdaan waxa uu sheikhu inoo tilmaamayaa raximah ullah macnaha kelimatu tawxiid ay leedahay inay tahay cibaadada in ilaahay lagu koobaayo oo la odhanaayo allah oo keliya in la caabudo xaq u leh cidda allah ka soo hadhayna in la caabudo baatil weeye oo xaq uma laha in la in la caabudo cidda ilaahay ka soo hadhay marka macnaheedu waa in la yidhahdo laa macbuuda bixaqin ila allah waxaa la mid mida ah in la yidhahdo laa macbuuda xaqun ila allah kollayba xaq in la qadaraa waa lagama maarmaan ama bixaqin ha la qadaro oo macbuudka ha lagu tacalluq siiyo ama xaqun ha la qadaro oo khabar ha laga dhige cibaadada in rabbi lagu koobaayo in looga jeedana waxaa ku tusinaysa adilada ayaa ku tusinaysa oo nebiyadu waxay ku baaqayeen ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayruh allaha caabuda macbuudan allah ahayni idinma sugnaanin yacni allah oo keliya waa ina caabudaan nebiyaduna dhammaan saasay ugu baaqayeen tawxiidka iyo in allah oo keliya la caabudo mushrikiintuna allahna waa caabudi jireen cid kalena waa la caabudi jireen laakiin maadaama cibaadadii laakiin maadaama cibaadadii ilaahay aynay u keliyeyn oo keligii aynay caabudin cibaadadoodii waxaa laga soo qaaday cibaada la-aan baa laga soo qaaday cibaado la'aan ayaa laga soo qaaday waayo shirkigu cibaadada waa burinayaa shirkigu cibaadada waa budin waa burinayaa cibaadada waa burinaya waatuu ilaaha yidhi walow ashrakuu laxabita canhum ma kaanuu yacmaluun hadday shirki samayn lahaayeen waxay samaynayaan oo camal oo wanaagsani waa ka buri lahayd shirki hadday la iman lahaayeen shirkigaasaa camalkooda wada burin lahaa oo camalkoodu uu la buri lahaa sababta shirkiga saas aawadeed baa markaa gaalada nebiga lagu yidhi waxaad ku tidhaahdaa laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbud yaguna cindigooda waxay islahaayeen allahna caabuda cid kalena la caabuda haddana waxaa lagu yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam waxaad ku tidhaahdaa kaa caabudaysaan caabudi maayo aniguna kaan caabudayo ilama caabudaysaan marka iyagu way islahaayeen la caabuda laakiin maadaamay cibaadadii u saafi yeeli waayeen ilaahay oo u gaar yeeli waayeen cibaadadoodii waxaa laga soo qaaday sidii waxaan jirin oo allah aslanba aynay caabudin saasaa laga soo qaaday markaa cibaadada allah in lagu koobo ayaa markaa nebiyada dhammaantood ku baaqayeen nuxaaddu waxay qadaraan mawjuudun bay qadaraan oo waxay yidhahdaan khabarku wuxuu noqonayaa mawjuudun laa macbuuda mawjuudun ila allah ama laa macbuuda fi lwujuudi ila allah yacni mid la caabudaa ma jiro allah mooyaane laakiin culamada muxaqiqiintu taas iyadaa waa waa tacaqubeen ama waa ka daba tageen oo waxay yidhaahdeen munaasib ma aha yadaan xaq la sheegin in mawjuudun keliya ama fil wujuudi keliya la qadaraa kuma filla waxaynay ugu fillayn haddii la yidhaahdo cid la caabudayba ma jirto allah mooyaane oo aan xaq la qadarin dee mushrikiintu maxay caabudi jireen ma allah bay wada caabudi jireen ila macbuudaad bay iyaguba lahaayeen oo ay caabudi jireen mid hawadiisa iyo waxa naftiisu jeceshay caabuda mid jimanka caabuda mid malaa'igta caabuda mid nebi caabuda mid saalixiin caabuda mid dhagxan caabuda mid dhir caabuda mid ashyaa kale caabuda marka haddii markaa macnuhu yahay laa macbuuda fi lwujuudi ila allah ama laa macbuuda mawjuudun ila allah mid la caabudaa ma jiro allah mooyaane dee waxaa la ogsoon yahay nebiyadii inay ku lahaayeen ummadaha loo soo diray allah oo keliya caabuda ka taga waxa kalea caabudaysaan waxa kalea caabudaysaan ka taga yaguna waxay lahaayeen maya kama tegayno oo waxay lahaayeen waddi iyo suwaac iyo yaquus iyo yacuuq yacni ha ka tegina caabuday lahaayeen ha ka tegina caabuday lahaayeen kuwii ashyaa kale caabudayeyna waxay lahaayeen ashyaada kale caabudaysaan ha ka tegina saas yadaabay lahaayeen manay diidanayn in allah la caabudo laakiin waxay doonayeen in allahna ay caabudaan cid kalena la caabudaan ciddaa kale ilaahay la caabudayaanna inay allah ugu dhowaadaan oo waasida u noqdaan oo rabbi u dhoweeyaan bay uga dan lahaayeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa sida laynoo sheegay mushrikiintu marka la yidhaahdo waxyaalahan kale maxaa u caabudaysaan waxay yidhahdeen uma caabudayno mooyaane inay ilaahay noo dhoweeyaan dhoweyn waxaan uga jeednaa keliya rabbi inay noo dhoweeyaan baan uga dan leennahay sidaasaanu u caabudaynaa caynkaasay yidhaahdeen allah wuxuu yidhi markuu ka warramayey mushrikiinta fma agnat canhum aalihathm alatii yadcuuna min duuni illahi min shayin lama jaءa amru rabbik kamay deeqinoo waxba kamay anficinoo waxba kama tarin aalihadoodii ilaahay sokadii ay caabudi jireen waxay ka tartay ma jirto markuu u yimi amarkii ilaahay uu u yimi oo yacni rabbi amarkiisii markuu u yimi amruhu bilcadaab wax allo waxay ka tartay ma jirto ashyaadii kale caabudi jireen oo waxba kamay anficin taqdiirka xaq in la qadarayana waxaa laga qaadanayaa aayaddu ilaahay yidhi dalika biana allaha huwa alxaq wa ma yadcuuna min dunihi huwa albatil wa allaha huwa alcaliy alkabiir ilaahay wuxuu ahaaday ka isagu xaqa ah ashyaada rabbi sokadii ay caabudayaanna yagu waa kuwa baatilkaa wey wax kastoo rabbi sokadii la caabudaa baatil weeye xaq ma aha marka waxaa lagu kala saaray ashyaada kale la caabudaaye rabbi ka soo hadha allaah yacni allahna inuu yahay ka xaqa ah cidda allah ka soo hadhayna cibaadada la caabudayaa inaanay xaq ahayna baatil ay tahay taasaa lagu kala farqi marka xaqnimada in lagu koobaayo oo uu yahay ka xaq lagu caabudayo allah ayaa laga qaadanaya ayaa laga qaadanaya bixaqin marka la qadaro oo ay noqoto jaar iyo majruur in la dhigay macbuudna ku tacalluqayso khabar marka in la keeno waa loo baahanaya marka mawjuudun ama filwujuudi buu markaa taqdiirku noqonaya khabarka la qadaraya laakiin iyadaan xaq la qadarin oo ama sifannimo ama tacalluq ahaan aan loo dhigin in waxa weeye fi lwujuudi khabarka laga dhigaa kuma filla fi lwujuudi in khabarka laga dhigaa kuma filla laakiin labadu marka israacaan dhib male ahlucilmiga qaarkoodna sidaan markaa shiikhu cabbiray ayay cabbiraan oo markay fasirayaan waxay yidhahdaan laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ila allah yani markaa ama laa macbuda bixaqin mawjuudun ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen laa macbuda xaqun ila allah tacaabiirtii alfaaddaa kala duwan macnuhu waa mid qura oo xagga macno ahaan waxba ma kala duwana istisnaaga ila allaahuna waa istisnaa mutasila weey munqaic ma aha istisnaaga mutasilkaa markay culammadu sheegayaan waxay yidhaahdaan waa la soo reebuhu markuu laga soo reebaha ka mid yahay oo jinsigiisa iyo noociisa uu yahay markaasaa waxaa la yidhaahdaa istisnaagaa soo arooray mutasil baa la yidhaahdaa haddii markaa la soo reebuhu laga soo reebaha lafdi ahaan aanu u gudageli lahayn lafdi ahaan aanu u gudageli lahaynna oo jinsigiisa iyo noociisa aanu ka mid ahayn oo lafdigaasi aanu shamlin lahayn oo camimi lahaynna istisnaaga ka daba dhacay waxaa la yidhaahdaa munqatic baa la yidhahdaa haddaba aalihada cibaadada laga nafinaayo inay xaq u leeyihiin allah kuma jiro waa ka baxsan yahay haddaba hadduu ka baxsan yahay maxaa loo odhan waayey istisnaagu waa munqatic sababtu waxay tahay waxaa loo odhan waayey istisnaagu waa munqatic waxaa loo odhan waayey haddaan istisnaagaasi iman lahayn oo ila allahu laga daba keeni lahayn nafyiga hore la soo reebuhu laga soo reebuhu geli lahaa oo macno baatila ka soo bixi lahaa laakiin maadaama ila allahu laga daba keenay tanaa qariino waxay u too ku caddaynaysaa hadda hadalkan inaanu soo gudagelin laakiin waxaa loo jeedaa marka leeyahay markuu yahay mustasnaha ama la soo reebuhu laga soo reebaha mid ka mida markuu yahay marka la leeyahay waxaa looga jeedaa haddaan istisnaha la keeni lahayn buu gudageli lahaa laakiin mar haddii la keenay ma gudagelaayo saas aawadeed saynu horeba usoo sheegnay hadalka qaarkood ay yidhaahdeen maa kelimatun awaluhaa kufrun wa aakhiruhaa iimaan yacni kelmadda noocaasi waa kelmadaan sax ahayd iyagoo u wada shahaadatu tawxiid ama kelimatu tawxiid awalkeedu waa kufri aakhirkeeduna waa iimaan yacni waxaynay aqbali karaysay macno saxa in looga jeedo oo looga jeedo kufri waxay ka tahay aalihada kale laga kufrinaayo ciddii allah ka soo hadhay in laga ilaaha yeeshaa laga kufrinayaa aakhirkeeduna waa iimaanun billaah awalkeeduna waa kufrun bima yucbadu min duuni illah macnaha haddii loo jeedi lahaa sax bay noqon lahay laakiin bacdibaa waxay u fahmeen awalkuna inuu markaa uu yahay kufri wax walba laga gaaloobaayo aakhirkuna inuu iimaan yahay marka kaannahu yacnii kufri dabadii la islaamayo macnaha noocaasa hadday dadka qaar ismoodsiiyaan in looga jeedo waa macno baatila haddii ijmaalka ku jira iyo macnaha inay aqbali karto lafdigu daraaddeedna inaan la isticmaalin baa fiican maalintii hore waxaan tilmaamay in mutaqadimiinta qaarkood laga soo naqliyay sida abu xaniifa iyo laakiin abu xaniife isaga waa la weydiiyey ee isagu saa'ilka ma ahayn halkaa wahmi baa igaga dhacay oo abu xaniife waxaa la su'aalay oo lagu yidhi ma kalimatun awaluhaa kufrun wa aakhiruhaa iimaan waxaana la sheegayaa cidda weydiisay inuu inay ahayd jacfar asaadiq inuu ahaa dabeedna uu yidhi garan maayo dabeedna markaa lagu yidhi waa shahaadatu tawxiid ama waa kalimatu tawxiid almuhim shaykhu lislaam ibnu taymiya waxa uu yidhi iطlaaqa cibaaradan la iطlaaqayo yacni ma aha awalkana in lagu kufriyey aakhirkana lagu islaamay marka hadal noocaasa oo uu cibaarada ku tacaqubayo iطlaaqeeda ama daahirkeedu siduu u eg yahay uu ku tacaqubayo ama ku radinayo ayuu markaa sheegay majmuucu fataawahana hadalkaasi waa ku sugnaa baan filaya isagoo radinaya oo markaa macno noocaas oo kalea tilmaamaya marka almuhim hadduu ruuxu ku aamusi lahaa laa ilaaha oo aanu waxba raacin lahayn laa shaka inay noqon lahayd kufru ilaahay ka gaaloobay waayo lafdigani waa caam waana alfaaddii cumuumka naska ku ahaa oo waa idaa buniyat maca la mar hadday sidaas tahay yacni cumuuman in loo nafinayaa laga qaadan lahaa laakiin marka istisnuhu ka daba dhacay qariino waxay u tahay yacni kan la soo reebay inaan cumuumka hore isagu aanu ku jirin oo u qariinadan kaga baxay walowlaaha la dakhala adaatulistinaagaasi haddaanu ka daba dhici lahayn oo lagu soo reebi lahaynna waa soo gudageli lahaa laakiin inuu soo guda galo waxa u diiday istinaagaa ka daba dhacay baa u diiday saas aawadeed bayna inqiaacna u ahayn itisaalka marka la leeyahayna looga jeedaa yani waxa weeye inuu soo guda geli lahaa haddaanu ka daba dhici lahay taqulu laa ilaha naafiya jamiica ma yucbadu min duni illah ila allahu muhbitan alcibaadata lilahi waxdahu la shariika lah marka kelmaddii kelimatu tawxiid waxay ka kooban tahay laba rukni ama laba tiir haddii lagugu yidhaahdo kelimatu tawxiid arkaanteedu waa imisa waxaad odhanaysaa waa laba oo labadu maxay kala yihiin waa nafyi oo diidma ah laa ilaaha ila allaahu isbaat labadaa qaybood bay ka kooban tahay shahaadataanku waa imisa haddii lagu yidhaahdo shahaadadu waa imisa waa laba shahaadaad odhan oo waa shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa shahaadatu ana muxamadan rasuulu llah haddana haddii lagugu yidhahdo kalimatu tawxiid arkaanteedu waa imisa waxaad odhanaysaa waa laba oo labadu maxay kale yihiin waa nafyi iyo isbaat tawxiidna siday ku noqotay waa sidaas haddaan labadaasi israaci lahayna tawxiid ilaahay la waxidayoo la keliyaynayo may noqoteen waayo hadday isbaat keliya noqon lahayd oo allaahu ilaahun la odhan lahaa allah waa mid la caabudo dee tawxiid may oo waxaynay ku faa'iidayseen allah in la caabudo marka aad tidhaahdo allahu ilaahun allah waa macbuud la caabudo sugista markaa loo sugayo cibaado la caabudaayo mushaarako iyo wadaag ma diidayo lafdigu oo in lala wadaago oo isaga lagu koobaayo dee cibaaradu ma faa'iidaynayso oo haddaad tidhaahdo fulaanun caalimun hebel waa caalim miyay diidaysaa caalim kale inaan u jirin isaga mooyaane maya isagoo hebel u caalim yahay ayaa culamo kalena jirtaa haddaad laakiin tidhaahdo caalimba ma jiro cilmigiisu dhammaystiran yahay yacni sheikh hebel mooyaane maxay noqonaysaa markaa cibaaradu koobis bay noqonaysaa lagu koobaayo cilmigii kaamilkaha allah yacni cilmigii kaamilkaha lagu koobayo lagu koobayo cilmigii kaamilkaha hebel lagu koobaayo nafyi kaliya haddii la odhan lahaa aan isbaatka la raacin lahayn laa ilaaha la odhan lahaa yadana tawxiid ma noqoteen marka tawxiid maxay ku noqotay labadu inay isku ladhmaan oo israacaan bay tawxiid ku noqotay laa ilaaha ila allaahu sidaas aawadeed waa inaan la kala reebin waxaa laga soo naqliyaa dadka qaarkood malaa dhulkeenna markaas sidaa uma isticmaalaan baan filayaayo waxay yaqaaniin maahee waxay kutubaha qaarkood qori jireen dad aan cilmi lahayn beledada qaarkood inay sameeyaan laa ilaahoo keliya inay ku celceliyaan hadhowna ila allahu ku celceliyaan afar boqoloo goor buu odhanaya laa ilaaha laa ilaaha laa ilaaha dabeedna hadhow ayuu intii in la eg ila allahu ila allahu ila allahu ila allahu ila allahu odhanaya kolay innaga xaggeenna dadkeennu ma yaqaanaan filayaa kuma maqal wax xaggeenna saa sameeya laakiin ahlu cilmiga qaarkood dhulalka qaar waa ka sheegeen dadka qaarkood oo aqoon darro sidaas iyadaa u sameeya oo isla cibaarada fudaydsooo marna inta hore oo keliya ku celceli marna inta dambe oo keliya ku celceli in wax ku jaban yihiinna taa ma garanaya marka sideedaba waxay tahay yacni ila allaahu waa istisnaa mukhasisaadkii mutasilkaayd bay ka mid tahay sidaas aawada in la kala reebaa ma bannaana oo laa ilaaha marka leha waa inaan lagu aamusin ilaaba ilaaba ilaa waa in la raaciyaa ila allaahu oo laa ilaaha ila allahu sidaa laysugu ysugu wuxuu kaloo sheikhu yidhi tafsiirka caddaynaya kelmadda tawxiidku tafsiirka caddaynaya kelmadda tawxiidka waa aayaddan weeye oo hadalkii ibraahim uu ku yidhi lagu sheegaayo oo laynoogu xikaayoonaayo inuu ibraahim ku yidhi aabbihii iyo qowmkiisa inanii baraaء mima tacbuduuna ila aladii fataranii waxay ahlu cilmigu yidhaahdeen waxay la macno tahay laa ilaaha ila اllah culamada qaarkoodna waxay ku soo rareen ijmaac ahlu cilmigu isku waafaqsan yihiin inay kelimatu tawxiid la macno tahay inanii baraaء mima tacbuduuna ila aladii fataranii ijmaac bay culamada qaar ku rareen inay tahay kalimatu tawxiid mid la macnaa ay tahay nafyigii iyo isbaatkii haddaba xaggee laga qaadanaya hadday kelimatu tawxiid la macno tahay inanii baraaun mima tacbuduun waxay la macno tahay laa ilaaha oo nafyigii bay la macno tahay ila aladii fataraniina waxay la macno tahay isbaatkii oo ila allaahu bay la macno tahay labadii qaybood ama labadii rukniba sidaasay ugu jiraan waxaanuu ka yeelay ibraahim kelmad ku hadhaysa tafiirtiisa ayuu ka yeelay wa jacalahaa faacilka laba tafsiir baa ku jira culammada qaarkood waxay yidhaahdeen faacilku wuxuu noqonayaa allah buu noqonayaa oo kollayba waxaa la qadarayaa faacilka huwa oo damiir ah huwadaa damiirkaahina culamada qaarna waxay u celiyeen ilaahay culamada qaarna waxay u celiyeen ibraahim labada qowlba bal aan caddayno marka la yidhaahdo wajacalaha wuxuu ka yeelay ilaahay haa kelmaddan kelimatu tawxiid ah oo ah marka albara'atu min kulli macbuudin siwa allah in laga beri noqdo wax kastoo la caabudo ilaahay ka soo hadhay laga beri noqdo yacni kelmadda kelimatu tawxiidkee sidaasa wuxuu ka yeelay ilaahay kelimatan baaqiyatan fii caqibihi ay fii caqib ibraahim ilaahay baa ka yeelay kelmad ku hadhayso ku baaqi noqonaysa tafiirta ibraahim fii caqibihi damiirku wuxuu u noqonayaa ibraahim buu u noqonayaa oo qaطcan ibraahim buu u noqonayaa cid kale uma noqonayo waxaanu kaga yeelay ilaahay kelmaddaas kelmad ku hadhaysa tafiirta ibraahim wuxuu ugaga yeelay yacni waafajinta qaarkood uu waafajiyey iyo marka waxa weeye solonsiinta uu solonsiiyey ayuu ka yeelay sidaas aawadeed tafiirta nebi ibraahim lagama waayayo cid muwaxida oo allah keligii caabuda laga waayi maayo ayay ahlucilmigu yidhahdeen tafsiirka kale waa in la yidhaahdo wajacalaha waxaa ka yeelay ibraahim kelmaddan kelimatu tawxiid kelimatan baaqiyatan fii caqibihi ay fii caqibi ibraahim oo ibraahim siduu uga yeelay kelmad ku hadhaysa tafiirta ibraahim wuxuu ugaga yeelay sababista dadka uu sababay oo ay ka caanbaxday oo uu faafiyey oo uu dadka u sheegay oo uu ku dardaarmay marka waa ku irshaadiyo waa u tilmaamay waana ugu yeedhay waana caanbixiyey dadkiiba ugu baaqay waa ku dardaarmay solonsiinta iyo waafajinta ilaahay baa haya laakiin isagu sababtaasuu la yimi waxa loo tiirinayaana waa sababta marka ka yeelista waxaa loo jeedaa wuu u sababay oo waa caanbixiyey laakiin allah baa dee solonsiinaya ciddii markaa hanuuntay hanuunka ilahay baa solonsiinaya ciddii hanuuntay ilaahay baa markaa solon oo waafajinaya hanuunka cidaan allaha ahayn oo qalbiga hanuun gelin karta oo solonsiin karta oo waafajin karta ruuxana ma jirto inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa ilaahay waatuu nebi moxamed ba ku yidhi sala allahu alayh wasalam adigu ma hanuuninaysid kaad jeclaysato hanuunkiisa ma hanuuninaysid waxaa loo jeedaa qalbigiisa hanuun ma gelinaysid oo ma waafajinayso ma siinaysid baa looga jeedaa waayo tawfiiqda allah baa haya sidaas ayaa looga jeeda marka labada macne labada macnoba waa laba macno oo saxiixa weeye waxaase sii fiican macnaha markaa ah in ibraahim loo celiyo faacilka laga dhigo oo la yidhaahdo waxaa sii fiican labada tafsiir in faacilka laga dhigo allah laga dhigaan ujeedaan faacilka in allah laga dhigaa labada markaa qowl sii fiican oo la yidhaahdo wuxuu ka yeelay ilaahay kelmaddan kalimatu tawxiid kalimatan baaqiyatan fii caqibih waya jacliga dhammayska tiran ee solonsiinta iyo hidaayada iyo waafajintu ay weheliso dee allah baa markaa yani allah baa hantiya allah bay u sugnaatee cid kale uma sugnaan marka labadaa macne macnahaasaa sii fiican macnaha kalena waxa weeye baciid ma aha oo loogama jeedo kolle hidaayadii tawfiiqda ahayd buu ibraahim bixinayaa marnaba loogama dan laha wa qowluhu qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalima waxaa kaloo caddaynaya oo tafsiirkiisu yahay hadalku ilaahay uu yidhi qul waxaad tidhaahdaa yaa ahla alkitaabi ahlulkitaabow tacaalow kaalaya ilaa kelimatin kelmad u kaalaya kelmaddaasoo sawaa'in baynanaa wa baynakum inoo siman dhexdeenna anlaa nacbuda ila allaha waxay tahay kelmaddu anlaa nacbuda inaynaan caabudin ila allaha allah mooyaane cid kale inaynaan caabudin kelmaddu wey walaa nushrika bihi iyo inaynaan la wadaajin bihi ilaahay shay-an waxba aynaan aynan la wadaajin waxba ayna aynaan la wadaajin walaa nushrika bihi shay-an ilaahayna aynaan waxba la wadaajin ee aynu u gaar yeello waxa uu la gaarka yahay walaa yatakhida iyo inayna ka yeelanin bacdunaa barkayo bacdan barka kale arbaaban rabbiya aynay ka dhiganin min duuni illaahi allaha sokadii aynay ka dhigan ama allaha hayrkii aynay ka dhigan qaarkeenba qaarka kale rabbiya ka dhigan fa fain tawallow haddii ay jeestaan oo tawxiidka ay ka jeestaan faquuluu waxaad tidhaahdaan ishhaduu markhaati noqda biannaa muslimuun inaan annagu muslimiin nahay ka markhaati noqda sidaa ku dhaha aayaddan lafteedu waxay caddaynaysaa nebigu sala allahu alayh wasalam ahlu kitaabka wuxuu ugu baaqayay inay tahay waxa ugu muhiimsani tawxiid oo waxaad ku tidhaahdaa buu ilaahay yidhi ahlu kitaabka kaalaya kelmad u kaalaya aynuu simannahay oo cadaaladiinoo ah kelmaddaasi waa maxay allah oo keliya aan caabudno oo bimacnaa macnuhu wuxuu u dhacayaa idinma lihi aniga i caabuda haddaan markaa nebi maxamed ahay sala allahu alayh wasalam idinmana lihi bashar kale ama makhluuqaad kale caabudana idinma lihi war allah aan wada caabudno cibaadada allah oo keliya la caabudayaana idinkoo keliya laydinkama rabee isku si baynu caabudaynaa allah oo dhammaanteen allah oo quraynu caabudaynaa marka waa kelmad inoo siman macnahee waxay kelmaddaasina tahay kelmaddaasina waxay tahay anlaa nacbuda ila allaha walaa nushrika bihi shay-an walaa yatakida bacduna bacdan arbaaban min duuni illah waa tawxiid waa inaynaan caabudin allah mooyaane cid kale cidaan allah ahaynna aynaan waxba la wadaajinin ilaahay wuxuu la gaarkaha aynaan la wadaajin aynaan qaarkeenna qaarka kale rabbiye ka dhiganin dhammaanteed waxay la macno tahay laa ilaaha ila allah sidaa uu ilaahay amray nebiga sala allahu alayh wasalam ahlu kitaabka inuu ugu yeedho kelmadda tawxiidka ayuu nabigu sala allahu calayh wasalam ahaa mid ugu yeedha saxaabadiisana uu amraayey inay ugu yeedhaan dadka tawxiidka ay ugu yeedhaan oo xadiiska mucaad waatuu markaa nabigu sala allahu calayh wasalam ku yidhi mucaad yaa mucaadu inaka ta'tii qowman ahla kitaabin falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha ila allah mucaadow waxaad u tegaysaa dad ahlu kitaabah yaman baa nebigu u diray sala allahu alayhi wasalam mucaadi ibnu jabal yamanna niman ahlu kitaabaa degenaa oo gaalada deganayd ka mid ah marka ahlu kitaab baad u tegaysaa ha noqoto waxa ugu horaysa ugu yeedhaa shahaadatu an laa ilaaha ila allah qirista la qiraayo mid la caabudaa inaan u xaq ahayn allah mooyaane sidaa in la qiro waxa ugu horraysa ugu yeedha ha noqoto wa anna muxamadan rasuulu llah iyo in muxamed risaalada markaa loo qiro inuu rasuul ilaahay yahay la qiro oo la rumeeyo marka shahaadatu an laa ilaaha ila allah oo xadiiskaasi sheegayo saxiixaynka min xadiisi mucaad iyo an laa nacbuda ila allah waa isku macni wey isku macne weeyaan oo macno ahaan ma kala duwane way isfasirayaan waxaa aayaddanna caddaynaysaa tafsiirka laa ilaaha ila allahu looga jeedaa inay tahay cibaadada in allah loo keli yeelaa inuu yahay ka allah u xaqa leh oo qura oo aan cidila wadaagin cibaadada xaqa ah allah unbaa iska leh haddii